العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فاصل وشرائط التيمم خمسة أشياء وجود العذر بسفر أو مرض waxaan ku soo jirnay kitaabu dahaarati wuxuu ka soo baxay weysadii iyo qabayskii halkanna wuxuu ka bilaabayaa musanifka raxmatullaahi calayhi ee tayamumka iyo shuruudiisa iyo sida uu ku asaxayo calaa madhabi imaam shaafici wa sharaa'idu tayamumi tayamumka shuruudihiisa khamsatu ashyaca shan shay weeye wujuudulcudri cudur waa in la helaa bisafarin bisababi safarin safar sababkii waa in cudur lagu helaa ow maradin ama jira wa dukhuulu waqti salaati salaada waqtigeeda waa inuu galaa wa dalabulmaa'i biyo raadintooda wa tacaduru isticmaalihi isticmaalkiisoo suuroobi waaye wa ee isweysiintiisa bacda alabi alab gadaashi wa turaabu caraa daahiru ee daahirahoo lahu turaabku u sugnaaday gubaarun boor fain khaalatahu jasun nuurad haddii ay ku darsanto ow ramlum ama bacaad lam yajuz ma bannaano in lagu tayamumo yacni wuxuu leeyahay musanifka raxmatullaahi calayhi marka ee la tayamumayo shan shardi ayaa la shardinayaa shuruuda uu tirinayo qaar waa laisla ogolyahay mutafaq weeye qaarna waa mukhtalaf shardiga u hore waxa weeye cudurdaar waa inuu jira yacnii adigoo ay ku suuroobi karto inaad biyo isticmaashood ku weysaysato ama aad ku qabaysato tayamumku uma bannaanaanayo tayamumka waxaa bannaynayaa oo keli ah cudurdaar marka la helo cudurdaarkaasoo cudurdaar u ah biyaha isticmaalkooda yacni biyihii baa la isticmaali waayey in la isticmaali waayaana waxaa keenay biyihii baa la waayey ama qofkii baan isticmaali karin oo waa xanuunsan yahay waa shardiga u hore shardiga labaadee musanifka uu shardinayo waxa weeye wakhtiga waa inuu galaa sida weysadoo kale wakhtiga hortii lama sii tayamumi karo weysada waxaa la ogol yahay wakhtigii la gaarin inta aad weysaysato inaad iska sugto wakhtigii marka uu galo aad ku tukato weysadii amaa tayamumka sidaa ma aha markuu wakhtiga galo unbaa tayamumi kartaa sidaa ayuu u jeedaa waa yahay shardiga saddexaad ee waxaa shardiga ah, haddii aad u tayamumi hays biyo la'aantooda yani waayid haddii aad u tayamumi waa in biyaha aad raadisaa oo haddii aadan markaa hubin meeshaa inaadan biyo ka helaynin meelaha agagaarkaada iyo reeraha kuu dhow iyo waa inaad weydiisaa bal biyo faadil lagu weysaysan karo ama lagu qabaysan kara inay hayaan sidaa ayuu u jeedaa shardiga afraad biyihii ee isticmaalkooda waa inuu suuroobi waayo taa waxaa kii horay la mid tahay marka gaar inuu u tiriyo ma ayan ahayn biyihii marka aad raadiso inaadan helaynin waa inay kula noqotaa wa ciwaasuhu bacda alab wuxuu u jeedaa biyihii inaan la heli karin waa inay kula noqotaa yacnii biyihii baa dalabtay waa raadisay raadintii baa wax ka dhiman yahay ee reerkaas haddii aad weydin lahayd ama geedahaas meeshaa ku yaalla haddii aad tegi lahayd biyo inay meeshaa ku jiraan ayay kula tahay tayamumkaadii markaa asixi maayo horta meesha soo hubso ee biyaha inaan la helaynin waa inay kula noqotaa icwaasga sidaa ayuu u jeedaa waxaa kale wax lagu tayamumaya waa inuu noqdo caro daahira oo wax kale uusan ku darsamin carada wax kale haddii lagu qaso nuurad iyo wax lamida ah, ama waa bacaad aan boor lahayn bacaadka badda xeebteedoo kale oo haddii la taabto wax booray uusan kaa soo raacaynin tayamumku asixi maaye waa inay caro boor laho daahire waa inay tahay sida ayuu u jeedaa wa sharaa'idu tayamumi tayamumka shardiyaalihii hamsatu ashyaca shan wujuudulcudri cudurdaar in la helo bisafarin safar cudurdaar ku ah safar wuxuu u jeedaa biyihio la waaye safar waxa shardi ma aha aw maradin ama jira cudurdaar ku ah oo biyihii baa la isticmaali waaye wa dukhuulu waqti salaati salaadda waqtigeedoo galona waa shardi labaad wa dalabulmaai biyo inaad raadiso waa haddii aad u taymumto biyo la'aan wa tacaduru isticmaalihi biyihii in la isticmaalaa waa inay suuroobi weydo waad xanuunsan tahay ama biyihii maba xanuunsanin kaamana foga oo biyaha meesha yaalla mana xanuunsanin laakiin naftaadaad u baqi meeshaa ma aadi kartid biyo ma raadsan kartid bahalla iyo tuuge iyo lusuus iyo waxyaabaa joogaayo dee biyo ma raadsan karaysid markaana biyihii isticmaalkooda cudurtoobayo waad tayamumi karta <coughs> wa isweysiintiisa ayaa shardi inaad isweysiiso biyihii inaadan helayn waa inay kula noqotaa bacda alabi alab gadaashi wa turaabu caro ayaa shardiga aaahiru ee aahira lahu turaabkina uu u sugnaaday gubaanun boor fain khaalatahu jisun nuurad haddii ay ku darsanto ow ramlun ama bacaad aan boor lahayn lam yajuz ma bannaana tayamum lagu tayamumo wa faraa'iduhu tayamumka faradyaalihii arkaantiisu ujeeda jeeda arbacatu ashyaa afar shay weeye afar arrimoodna waa arkaanta oo mid ka mida ah haddii aad ka tagto tayamumkaada usan asaxaynin anniyatu niyo waa kan hore wa wajhi wejiga oo la masaxo walyadayni labada gacmood oo la masaxo macalmirfaqayni suxullada laga gaaro iyo watartiibu in sidaa loo kala tartiibiyo waa inaad niyootaa wejiga waa inaad ka bilowdaa gacaanta ilaa suxulka aad ka gaari waa inaad eh, carada marisaa wejiga markaad mariso kadib sidaana waa inaad u kala tartiibisaa oo wejiga waa inaad ka bilowdaa gacmahana waa inay dambeeyaan haddaad gacmaha hormariso wejigaa dambaysiiso ma ansaxayo sida ayuu u jeedaa waka ilaah suxullada in la gaarsiinaya tayamumka masale laisku waafaqsan yahay maaha wa sunanuhu tayamumka sunayaalihii alaaatu ashyaaa saddex arrimood weeye sunayaasha tayamumka waa saddex arrimood atasmiyatu eebamagacaabid ruuxa bismillaahi inuu yidhaahdo wa taqdiimulyumnaa midigta inuu hormariyo cala alyusraa bidixda ka hormariyo walmuwaalaatu xiriirin oo tayamumka waa inuusan kala goynine markuu wejiga masaxo islamarkiiba haddana gacmaha waa inuu masaxaa wladii shayga yudilu burinaya atayamuma tayamum burinaya alaaatu ashyaaa saddex arrimood weeye saddex arrimood ayaa tayamumka buriya maa shay ayaa burinaya abdala buriya alwuduua weyse wax alle wixii weyse buriyaa tayamumna wuu burinayaa wa ru'yatlmaai biyo aragtidoodana way burini min gayri waqti salaati salaada waqtigeeda ka hor yacni qofkii wuu tayamumay wuxuuna u tayamumay biyo la'aan hadduu marad iyo cudur iyo jire u tayamumo kaasi biyo aragtidooda waxba ka dhibi mayso ee wuxuu u tayamumay biyo la'aanoo biyuu waayey markuu tayamumay salaadana weli uusan gelin ayuu biyihii arkay hadduu biyo arkay khalaas waay tabiibkiisu waa inuu biyaha isticmaala hadduusan salaada gelin amaa salaadda hadduu galo oo isagoo salaada ku jira biyihii la keeno tabiibkiisu ma burayo inuu dhammaystirto ayaa u bannaan inuu iska joojiyo salaaddii biyaha ku weysaystaana waa u bannaan tahay sida ayuu u jeedaa waka ama fiiha faman alayhi waajibu yaqdiiha abdulweyl laa walaakin afdalu ibdaaluha kay ibn bilwuduui yufcalu yani waxaa yidha ibnu raslaanki zubadka tayamumka markuu ka hadlayay masalada lafteedu ka hadlayayo biyihii haddii la keeno asagoo salaada ku jiro labaa loo kala qaadaya salaaddaa soo celinteeda inay ku waajibta in ku waajibin soo celinteeda haddii ay ku waajibta de waa ka buri biyaabo iyuu helaya haddiise soo celinteeda ayan ku waajibin kama burayso laakiin buriyaa sunnaha sida ayuu u jeedaa wladii shayga yubdil tayamuma aaaa ashaa maa shay weeye abdala buriya alwuduua weyse wax buriyaa burinaya wa ru'yatulba'i biyo aragtidoodana way burini fii hayri waqti salad waqtiga wuxuu ku wadaa salaada gelideeda ee salaadii duhurka waqtigeeda hadduu galo uma jeedo salaada duhur hadduu galo laakiin adigu aad salaada markaa gelin oo salaaddii aadan dhexgelin ee biyihii haddaad aragto way kaa buri marka ayaan kaa burayn waa markaad salaadana ku dhex jirto salaadii allahu fii ayri waqti salaati salaada waqtigeeda waxaan ahayn ayuu biyihii ku dhex arkay waridatu gaalnimadana waa burini ruuxii siduu muslim u ahaaye u tayamumay inuu tukado u doonayey buu islaamnimadii ka baxay nacuudu bilah khalaas tayamumkiisi waa buri weysadu ma ayan burteeno hadduu markuu ka baxa kadib islaamnimadii kusoo noqdo asagoo weysaa markii hore weysaystay kama ayan burine weysadiisii way jiri lahayd ama tayamumka waa burayaa sidaa ayuu ujeedaa wa saaxibuuljabaa'iri kabmaha kan u saaxiibka ayaa ah, masaxu u masaxani calayha kabaha dushiisa ayuu masixi wayatayamumu wuu tayamumi wayusallii wuu tukani walaa icaadata calayhi soo celina dushii ma aha in wadacahaa hadduu saaray calaa duhrin iyadoo daahir ah yacnii qof ayaa jabay hadduu jabay waa la kabay haddii la kabay dawaysuu u baahan yahay ama qabays buu u baahan yahay laba arrimood ayuu isku dari xibinkii uu dhaqi lahaa inta xibnaha fiyow caadiga ha dhaqo xibinkii ee kabmaha uu saarnaa gacantoo qoyan ayuu kabmaha dushiisa ku masixi kadibna wuu tayamumi mana soo celinayo salaadu sidaa ku tukado bishari kabmaha markii meesha la saaraya meesha waa inay daahir ahayd meel nijaasaysan ee nijaaso ay ku taallo haddii kabmaha la dul saaro dee ruuxi mutanajis waaye ruucbuu tanajisanaa salaadiisa asixi mayso ee meeshiioo daahire haddii kabmaha la saaray ee koruu ka masaxayaa uuna tayamumi mana soo celinayo sida ayuu ujeedaa wa saaxibuljamaa'iri kabmaha kan u saaxiibka ah yamsaxu wuu masixi calayha kabmaha dushiisa ayuu masixi oo gacantuu qoyan ayuu dulmarini ee biyahana ku badin maayo si uusan u fasahaadin kabmaha wayatayamamu wuu tayamumi wayusallii wuu tukani walaa icaadata soo celinna calayhi dushii ma aha in kaana waa haddii uu yahay wadacahaa kabmaha mid meesha saaray calaa duhrin daahirnimo dusheeda ku saaray wayatayamamu wuu u tayamumayaa likulli fariidatin farad kasta ayuu u tayamumi yacni salaad kastoo faradoo soo gasho sida weysadoo kale ma aha oo weysadu dee shan salaadood waa kuu amaa tayamumka wuxuu leeyahay hal salaadoo farada ka badan laguma tukan karayo sida ayuu u jeedaa arrimahaasina wuxuu ku xoojinayaa ayuu leeyahay tayamumka sideedaba rafculxadat ma keeno istibaaxo wax la yidhaahdo keenaa weysada biyaha waxay keenaan rafculxadat weyse la-aantii bay kaa qaadayaan haddii aad janaabo qabtay inay janaabadii ayay kaa qaadayaan amaa biy tayamumka janaabadiina ma qaadayaan weyse la'aantiina ma qaadayaane ma qaadaye wuxuu kuu banaynayaa oo keli ah salaada inaad tukato salaad tukashuu kuu banaynaya mar haddii salaad tukasho uu kuu banaynayo dee salaadda markaad u tayamumtay ayuu kuu banaynayaa sida ay u jeedaan laakiin waa masale aan lagu waafaqsanayn wayatayamumu likulli fariidatin salaad kastoo farada ah ayuu u tayamumi wayusallii wuu tukani bitayamumin waaxidin hal tayamum wuxuu ku tukani maa waxalla wixii shaaa uu doono min annawaafili sunnayaal wax alla wuxuu sunno uu doono hal tayamum ku tukan karaa labaatan salaatu taraawiix iyo raatibadii cishaha ka dambaysa iyo sunatuleylku wax oo dhan uu ku tukanaya amaa farad hal salaadoo farad ka badan kuma tukan karo sidaa ayuu ujeedaa faslun wa kullu maayicin wax qoyan dhammaantii dareere dhammaantii oo kharaja ka soo baxay min asabiilayni labada wadda ka soo baxay najisu nijaaso wey ila almaniya manida mooye yacni halkanna wuxuu doonayaa inuu kuu sheego waxyaabaha nijaasada iyo nijaasada sida la isaga dhaqo wax kasta oo labada jid ka soo baxo nijaaso weeye yacnii xagga qubulka xagga hore iyo xagga dambe laga saxaroodo wax alla wixii ka soo baxaa nijaaso weeye alla ilaha hal shay baan nijaaso ahayn shaygaasi manida weeyaano isagu nijaaso ma aha maadaama aadami daahira asalkiisi uu yahay nijaaso ma aha sidaas ujeeda wa kullu maayicin wax qoyan dhammaantii maayica oo kharaja soo baxay min asabiileyni labada wadan ka soo baxay najisu nijaasa weeye najas waa masdarka najisna waa wasfigeed sifa mushabaha najisun mid nijaasaa ah weeye ila almaniya manida mooye wa qaslu jamiici alabwaali kaadi dhammaanteeda in la dhaqo wal diga dhammaanteeda in laiska dhaqaa waajibun waajib weeye ilaa bowla canugii yara wiilkii yaraa kaadii mooye alladii wiilka oo lam yaakul aan cunin acaama cunta fa innahu boolkaasi yadhuru daahir buu noqonayaa birashilmaai biyo ku rashayntooda calayhi dushii lagu rusheeyo yacni wuxuu leeyahay kaadi kasta in la iska dhaqo waajib weeye saxaro kasta in la iska dhaqaana waajib weeye hal kaadi oo si caadiya ah in loo dhaqo ayaan waajib ahayn baa jirta wiilka yaree laba sana aan ka gudbin oo laba jir aan dhaafin isla markaana waxa cunto uu ka dhigtaa caano una ay tahay xoogaa raashin yaroo afka loo geliyay waxaasi wax weyn ma aha wiilkaasi kaadidiisa nijaasadiisu waa mukhafaf kaadidiisu waa nijaase mukhafafa ah fudud waayo mar haddii ay fudud tahay waxaa ku filan biyo un in meesha lagu rusheeyo meeshuu ku kaadiyey in biyo lagu rusheeyo ee dhaqitaankii caadiga ahaayee biyaha meesha inta lagu badiyo ama gacantaba loo raacin jiray waxba laazim ma aha saasuu ujeedaa wa gaslu jamiici alabwaali kaadi dhammaanteeda dhaqitaankeeda iyo walawraati diga dhammaanteeda dhaqitaankeeda waajibun waajib weeye ilaa bowla sabiyi canugii yaraa kaadidii mooye alladii canuga oo lam yaakul aan cunin acaama cunto aan cunin fa inahu boolka kaadidaasi yadhuru daahir buu noqonayaa birashilmaai biyaha kurushayntooda calayhi dushiisa lagu rusheeyo walaa yucfaa lama cafilin can shayin shay oo min annajaasaati nijaasooyinka ka mid a ila alyasiira wax yar oo min adami dhiig iyo walqayxi malaxa mooye iyo wamaa shay laa nafasa wax dhiiga lahu asaga uusan u sugnayn dhiiga oo saa'ilatun soconayo idaa waqaca haddii uu ku dhaco fil inaa'i weelka oo wamaata fiihi uu ku dhinto fa inahu shayga laa yunajisuhu ma nijaasaynayo yacni wuxuu leeyahay nijaasoo dhan wax macafe ee ma jiro inaad iska dhaqdaa waajibe nijaaso kasta allay leehay dhowr arrimood oo macafaha jira dhowrka arimood saddex arrimood uu ka sheegay saddexdaa kelina maaha saddexdaas u sheegay waxa weeyaan dhiig haddiiba waa nijaaso la yiraahdo nijaasanimadii laisuma waafaqsana waa inagii soo ishaaray dhiigga waa nijaaso haddii la yidhaahdo dhiigga yaree ruuxa ka yimi jirkiisa ka yimi islamarkaana dhiig badanoo lala yaabo aan ahayn waa macafa malax yarna sidoo kale weeye illa malaxda waa dhiigiyo ay ka dhuuqeen inuu jira waa dhici karta laakiin dhiig ayagu ay leeyihiin uusan jirin sida daksiga iyo kaneecada iyo waxyaabahaas inayan dhiig lahaynna waxaad ku garani xibin ka mid a ah haddii aad goyso oo lugtaiyo waxa aad ka goyso dhiig imaanayaa ma jiro xayawaanka aan dhiigga lahayn oo dhacaan kale mooye dhiig aan lahayn hadduu ku dhinto waxyaabahan maayacaadka dareeraha caanaha iyo biyaha iyo waxaas hadduu ku dhinto isna ma nijaasaynayo nijaase ma noqonayo wixii haddii uu dhintay bakti buu noqday baktina nijaaso inuu yahay waa soo sheegnay haddana caanihii iyo biyihii iyo waxyaabaha uu ku dhintay ma nijaasaynayo bal rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan daqsigaa haddii uu ku dhaco ee shay maayacaad uu ku dhinto baal ayuu kor u taagaa baalna wuxuu gelinayaa wixii qoyanaaye uu ku dhacay baalka uu gelinayo sun weeye kan uu kor u taagayana dawaa ku jirta hore u wadageliya buu yiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam tiimbiya si dawadiina ay u gasho suntiibuu asaga geliye soomahan dawadiina gaarsii suntaa u geliye dawadeeda garabka kale ay ku sugan tahay taa waxay tusini markaa inuusan nijaasaynaynin ilaa shaygii mustacmalka ah ee la isticmaali lahaa in la nijaaseeye rasuulka muusan amrayn calayhi salaatu wasalaam walaa yucfaa lama cafiyo waxyaabaha kaloo la cafiya waxaa ka mid ah nijaaso yaroo isha ayan qabanaynin yacnii adigoo meel marayo ba wax un shagax kugu soo dhahay waxaa shagax kugu soo dhacay nijaaso inuu yahay waad hubtaa kaadi canug yaroo meelku kaa jayay ee waxbaa kugu fadhiinay haddaad fiirfiirisana wax meesha ka muuqanayaa ma jiro waxyaro unbaad dareemaysaa kaaduna macafo wey waxaa kaloo macafo ah waddadan caadiga ahee masluuga ahee la qaado isla markaana ay nijaaso taalle ayaa roob ku da'ay dhoobay noqotay dhoobadii nijaasadii iyo dhoobadiibaa isla dhooba noqday sida isliiyoo kale hee doobadaasi iyaduna macafo weeyaano waadna garani inay nijaase ku jirta shaki kuma jiro oo waxaad arkaysaba mataaradiiyo qulqulaysa maca daalika haddana macafo weeyaan waxyaaba saasoo la cafiyaa jira waayo iska ilaalintooda ayaa dhib badan <clears throat> wadiinu shariici mutayaqanu nijaasathu waxsaasaan arki doonnaa insha allahu tacala minhajka wlxayawaanu xayawaan kulluhu walaa yucfaa can shay min anijaasaati ila lyasiira wax yar oo min adami dhiiga iyo walqayxi malaxda mooye iyo wamaa shay laa nafasa wax dhiiga lahu shayga uusan u sugnayn dhiigga oo saa'ilatun soconayo haddii xibil laga gooyo dhiigka qulqulayaa ma jiro idaa waqaca haddii uu dhaco fil inaai weelka oo wamaata fiihi uu ku dhinto fa inahu shaygaabaa yunajisuhu xayawaankaa yar ma nijaasaynayo walxayawaanu kulluhu daahirun xayawaano idil waa wada daahir ila alkalba eyga iyo walkhinziira doofaarka iyo wamaa wixii tawallada dhashay minhumaa ey doofaar dhexdooda ka dhashay ow min axadihimaa ama midkooda uu dhalay mooye yacni wuxuu leeyahay noole dhammaantii waa daahir inta uu nool yahay daahir weeyaano nijaase maaha qoyaankiisa haddii uu ku taabto sida dhareerkiisa iyo korkiisoo qoyanaad taabatay ama adoo qoyanaad korkiisa taabatay xayawaanka dabeeraha iyo waxyaabahaasi looda iyo geela iyo arigu dawaabaa min baabi ilowla dabeeraha iyo qolyahana ku dar aahir weeye libaaxyada iyo kulli daahir weeye xayawaanka wax nijaase aho markaa ka muuqataaba haddayan jirin jirkiisa daahir weeye dhareerkiisa iyo waxyaabahaasoo dhan waa wada daahir doofaarka iyo eyga mooye doofaar iyo ey sidooday nijaasatul cayn u yihiin waxaa lamid a waxay ayagu dhaleenoo doofaar iyo ey ay iska dhaleen ama doofaar ayaa xayawaan ama ey ayaa xayawaan kale ka dhale oo ey ayaa wuxuu ka dhalay ri neef hadduu ka dhalay neefkaasi dee eygaa la waafajinayaayo nijaasatul cayn ayuu noqonayaa sida ayuu u jeedaa walxayawaanu noole kulluhu dhammaantii daahirun daahir weeye ila alkalba ey iyo walkhinziira doofaar mooye iyo wamaa wixii tawallada dhashay minhumaa ey iyo doofaar dhexdooda ka dhashay mooye ow min axadihimaa ama midkoodoo ayaa dhalay ma xayawaani daahir ayuu ka dhalay walmaytatu baktiga kuluhaa dhammaanteeda najisatu nijaaso wey ila samaka biyo kujareenkii mooye iyo waljaraada ayixi iyo walaadamiya aadamiga yacnii wax kasta oo isagoo aan la gowricin dhintay dakaad sharci ah isagoon la gowricin wax alla wixii ay nafta ka baxdo maytatun magacaasuu leeyahay bakti weeyaan bakti dhammaantiina waa nijaaso allayla waxaa jiraa bakti aan nijaaso ahayn saddex qayb waxyaabaha xayawaanka badda ku nool badda maaha biyaha ku nool badda laazim maaha baddan weyne muxiidka la yaqaanaan keli laazim maaha xayawaanka biyo ku nooloo biyaha ku dhex noolaan karo daahir weeye xataa gowracba uma baahnay sidiisaa lagu cunayaa waa yahay waxaa la mid ah ayaxa ayaxu dee aad looma yaqaano marmar buu yimaadaa ayaxana waa daahir oo baktigiisa sidiisaa loo cunayaa nijaasana ma aha waana de maakuulo waa la cunaya waxaa saddexeeya aadamiga aadamina hadduu nool yahay iyo hadduu dhinto isku si weeyaane waa daahir asna ma nijaasoobayo saddexdaa arrimood wixii aan ahayn gowrac la'aan wixii dhintaa bakti weeye waana nijaasa wlmaytatu baktiga kulluhaa dhammaanteeda najisatu nijaaso weeye ila samaka malayga iyo waljanaada ayaxa iyo walaadamiya aadamiga mooye wayugsalu waa la dhaqi alinaau weelkii ayaa la dhaqi min wuluuqilkelbi eyga labidiisa iyo walkhinsiiri doofaan labidii raqidiisa darteeda waxaa loo dhaqi sabca maraatin toddoba jeer ixdaahuna toddobadaa mid kamida bituraabi turaab ayay ku dhehnaato turaab ayaa lagu darayaa yacni nijaasaadka sidee loo zuuliyaa nijaasa sidee loo ahiraa loo dahiraa shaygii mutanajis noqday ee nijaasoobay ma la dahiri karaya ha la dahiri kara nijaasadana kitaabkii hore sidaan kusoo marnay saddex qeyb weeyaanoo mukhafafa iyo muqallada iyo mutawasita mukhafafada waa kii haddeer soo sheegay oo wiilkii yaraaye laba sano aan gaarin kaadidiisa saxaradiisa kuma jirtae kaadidiisa waa nijaase mukhafafa oo fuduudo rashi biyaho waxoogaa lagu rusheeyo ayaa ku filan muqalladadana e iyo doofaar nijaasadooda weeyaano waxay u baahanayaan toddoba jeer in la dhaqo toddobadaa jeer mar ka mid a ah, caro waa in lagu daraa weliba toddobadaa jeer ee la dhaqayo nijaasadu waa haddayan nijaasatul cayn ahayn wax la arkaya waa haddayan ahayn haddiise nijaaso la arkaya ay tahay horta caynta waa in la zuuliyaa sida loo dhaqayo cayntu markii ay zuusho meesha ay ka baaba'do hal maraad dhaqday lix jeeraa kuu dhiman lixdaa jeeree dambe mar kamida carro ku dar toddobadaa jeer oo mar carro lagu darayo sidaa ayaa loo dhaqayaa sida ayuu u jeedaa waa la dhaqi aliraanu weelkii ayaa la dhaqi min wuluuqi walaqa waxaa la yidhaahdaa xayawaanka sida biyaha uu cabo libaaxa iyo bisada iyo eyga iyo isku sibay u cabbaan carabka oo lagu garaaco biyahooba raqraqraqraq laga siiyo wuluuqa kaasaa la yidhaahdaa eygana sidaas ayuu u cabbaansaasuuna ujeedaa haddee wayubsaru waa la dhaqi alinaa weelkii ayaa la dhaqi min wuluuqil kalbi eyga raqidiisa iyo walkhinsiiri doofaar raqidiisa sabca maraatin toddoba jeer ayaa la dhaqi ixdaahunna toddobadaa mid ka mida bituraabi turaab ayay ku dheenaato cara lagu daraya wayubsaru waa la dhaqi min saa'iri najaasaati najaasooyinkii kale maratan hal mar ayaa la dhaqi marada oo tatii aad kula imaani calayhi shayga la dhaqaya dushiisa waalaatatu afdal saddexna waa fiican tahay yacni wuxuu leeyahay nijaasaadka kale haddayna cayni ahaynoo wax la arkaya ayaan ahayn hal maraa ku filan halkaa marse waxaa shardi ah biyaha haddii ay yar yihiin biyaha inaad kor ka keento oo wixii nijaasaysnaa hoos inta aad mariso biyaha kor kaga soo shub ama shaygii mutanajiska ah haddaad biyihii dhexgelisa ka waran biyihiina qoloteen ayan dhanneen nijaaso weyaan biyihii iyo wixii aad dhaqi iyo wax alla waxay biyaha la kulmaan waxo dhan isla nijaasoobayaan ee waa in biyaha aad kor ka keentaa taatii calayhida sida ayuu u saddex jeer inaad dhaqdana way fiican tahay hadday cayni tahay oo nijaasada wax la arkayo ay tahay marka hore caynta waa inaad zuulisaa markaad ceynta zuuliso ceynta baaba'do ayuu meeshii daahir noqoni wayuqsalu waa la dhaqi min saa'iri najaasaati nijaasooyinkii kale waxaa laga dhaqayaa shaygii mutanajiska ahaa maratan hal mar ayaa la dhaqi marada oo taati adigu aad la imaani calayhi korkiisa aad kula imaani wa alaaatu saddex ayaana afdalu sii fiicano fadli badan waidaa takhallalat markii ay qabowdo alkhamratu khamradii binafsihaa nafteeday u qabowday tahura taahir bay noqotay wain khullilat haddii la qabowjiyo biarxi shayin shay ku daray kurididii fiiha dhexdeeda lagu riday lam tadkhul yani wuxuu leeyahay khamrada nijaaso weeye sida uu ku wado inay xaaraan tahay de waa mujmacun calayhi waa isku waafaqsan yahay adiladoo dhanna way isku raacsan tahay laakiin nijaasanimadeeda ka waran oo shayga xaaraamnimada iyo nijaasanimada ma islaazimaan shaaficiyadu inay islaazimaan inta badan shayga haddii dee cayntiisa sidiisa loo xarimay taxriimkaasi nijaasanimuu laasimsanayaa sidaa ayay shaaficiyada wadaan sabab kale haddii loo xarimay waa meesheeda oo dhagxanta inaad cunto iyo biraha iyo waa xaaraam maxaa xaaraam ka dhigay dee naftaada inaad dishaa la diidaya ilaa dhagax iyo biro iyo haddaad cunto naftaada ibi dili sidooda si ahaantooda looma xarimeen haddii ayaan dhibaato keenaynin waayahay kaasoo kale daahir nijaasanimadiisa iyo xaaramnimadiisa islaasimi maayaan oo waan isla ogolyahay shaygaasi ahaantiisa loo xarimay oo sabab kale uusan taxriimka u keenin shaygaa taxriimkiisa iyo nijaasanimadiisa miyay islaasimayaan shaaficiyadu sidaasi ku wadaan khamradu maadaama ay xaaraam tahay nijaasana wey saasay u wadaan mar haddii ay nijaaso tahay khamradu maxay xaaraam la noqotay inay xaaraam noqotaa maxaa keeni iskaarka iyo waxaan ay waale caqliga ay lumini oo ruuxa caqligiisa ay ku ciyaari ayaa xaaraam ka dhigay waayahay iskaarkiiba hadduu ka baxa ka waran oo biyihii meesha yaalleen lagu waalanayey khamrada ahaa ee ninkii cabomaryaha uu tuurayey ayaa maanta intay iska qaboobeen biyahan ee eh, shamlaantoo kale un iska ah oo haddaad cabto waa khalaas oonkan baa kaa baxaya wax kale dareemi mayse daahir bay noqdeen cabitaankoodiina waa daahir nijaasana ma aha eh, nijaasanimadiina way ka zuushay laakiin wuxuu leeyahay waxaa shardi ah shay lagu dhex rido ku dhex jiro waa inuusan qabowga keenin miisaan khamradiio meesha taallaan dhagax yar ku ridi dhagaxii isagoo ku jira ayay qabowday oo caadi ay noqotayoo waalidii ka baxday daahir ma noqonayso maxayan la noqonayn hee markii dhagaxan lagu ridaya nijaaso sooma ayaan ahayn haa markay qabowday dhagaxiyaa nijaasaynhay ilaa dhagaxii asagu waa mutanajis buu noqday mar hadduu mutanajis noqday wuxuu taabtaba wuu sii nijaasayn khamradii daahir bay noqon lahayd dhagaxa nijaasaynhay saasuu ku wadaawaka walaa takhallalat haddii ay qabowdo waalidii haddii ay dayso alkhamratu khamradii binafsihaa nafteeda isaga qabowday tahura daahir bay noqotay wain khullilat haddii la qaboojiyo biarxi shayin shay ku rididiisa lagu qaboojiyey fiiha dhexdeeda lagu riday lam tadhur daahir noqon mayso wallahu aclamu sal allahu wslam wbaarak cala nabiyina maxamed wala ali wasabi